alxamdu lilaahi rabbi اlcaalamiin sala allahu wbaaraka calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin amaa bacdu casharkeenna waa kii sagaalaad ee ka mida kitaabkii cumdat laxkaam oo iska lahaa alxaafid cabdulqani bnu cabdilwaaxid almaqdasi raximahu llahu tacaala waxaynu soo gaarnay baabu sufuufi safafkii baabkoodii safafka salaada marka la gelayo safka in la simo oo la hagaajiyo baabku baabkiisii weeye baabu asufuuf sufuufta baabkoodii ama baabkeedii sufuuftu waa jamc saf baa sufuuf lagu jamciyaa marka safafyaalka baabkoodii afar xadiid ayuu musanifku baabka ku sheegi doonaa in shaa allahu tacaala can anas bni maalikin waxaa laga wariyay radia allahu tacaala canhu qaala wuxuu yidhi qaala rasuulullaahi rasuulka alle wuxuu yidhi sala allaahu allaha ammaano calayhi rasuulka dushiisa wasalama allaha badbaadiye sawuu sima sufuufakum safafiyaalkiinna sawuu sima sufuufakum safafiyaalkiinna fa inna taswiyata safi fa inna taswiyata asufuufi sufuufta simideedu min tamaami salaati salaada dhammaystirankeeda ayay ka mid tahay fa inna taswiyata asufuuf sufuuftu dee wataan soo marra waa safafkii taswiyaduna waa simiddii fa ina taswiyata asufuufi sufuufta hagaajinteeda iyo simideedu min tamaami salaati salaada dhammaystirankeeda ayay ka mid tahay tamaam waa dhammaystir waa hagaag xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr qodob kow waxaa ka mid ah salaaddii markii la aqimay ka gadaal inay u bannaan tahay imaamkii dadka tujinayay salaaddiina aan weli la gelin inuu hadlo hadalkaasu ama ha noqdo hadal maslaxada salaada ah sida sufuufta hagaajiyo kale inuu dadka ku leeyahay ama hadal kaleoo iska caadiyo oo bannaan ha noqdee salaada marka lagu la geli rabo intaan salaadda la gelin hadalku waa bannaan yahay mar haddii salaada la galo hadalku kaa joogsanaya intaa ma la fahmo sidaa awgeed nebigu la geli rabo hadlayaa sawuu sufuufakum fa ina taswiyata asufuufi min tamaami salaam marka salaadda intaan la gelin imaamkuna waa hadli karaa dadka ma'muumiintaah uu tujinayana way hadli karaan waxa ay waxa weeyaan ku hadlayaanna salaada danteedana wuu noqon karaa wax iska caadi oo kalena wuu noqon karaa adaan hadda idhaahdo markii salaadda la geli rabay aan ku idhahdo hadhow salaadda markaan ka baxna ma is arki karnaa haa ay tiraahdid waa caadi salaaddiina weli aan la gelin waa salaaddii weli la gelin ayib waana madhabka jamaahiirta culammada muslimiintu ay u badan yihiin wuxuu labaadoo xadiidku inoo faa'iideynayaa sufuufta in la hagaajiyo waa shaqo imaamku uu leeyahay aslan waa saas sidaa owgeed yaa hadda ku haya sawuu sufuufakum waa nebi maxamed sal alla alay wasalam sufuufta hagaajiya waa xil saaran imaamka dadka tujinaya inuu sufuufta hagaajiyo qaabkaasaa laga rabaa sidaa owgeed waxaa kuu bannaan adigii imaamka ahaa masaajku hadduu weyn yahay jamaacadu tiro badan tahay dad sufuufta kuu hagaajiya inaad u xilsaartay dadka qaar culamada qaar baa mushaar ku bixin jiray iyo madaxda muslimiinta dad keliya loogu talagalay in sufuufta ay hagaajiyaan xilkaasu isaga taagan sufuufta hagaajiya dad buu u samaynayaa safsaf baa loo hagaajinayaa maadaamay salaada dhammaystirankeeda ka mid tahay cumar iyo cuhmaan ayaana laga soo guuriyaa sidaas inay samayn jireenoo ay dad u tala saaran jireen ayib sirta ku qarsoon sufuufta in la hagaajiyo malaa'igta ilaahay ayaa markay sibanayaan sidaa u safta iyaguna marka malaa'igtaynu waafaqayna waa midda labaade quluubta aadamaha iyo muslimiintu markay sufuufta hagaajiyaan way isu soo dhowaatahay oo qalbiyaal isjecel bay noqonayaan markay sufuufta kala hadlaysan tahayna qalbigooda waa isnibcaan wuxuu kaloo xadiidku inoo inoo faa oo aan ka qaadanaynaa ninka madaxweynaha ee muslimiinta ah iyo dadka culummada ah ee dadka tujinaya in la rabo dadka ay tujinayaan iyo dadka salaadooda iyo inay ka warqabaan oo sufuufta hagaajiyaan oo xil iska saaraan ayadana xadiidku wuu inoo faa'ideynayaa waa ka qaadanayna ayib oo ay arrinka aada uga warqabaan nebigu wuxuu sidaa u samayn jiray calayhi salaatu wasalaam oo sufuufta u hagaajinayaa waa dhimrin ummadda uu dhimrinayo adduunka aakhiradoodana uu ilaalinayo maadaama salaada dhammaystirankeeda hawshaan ay tahay can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyey nucmaan ibni bashiir arbaciinkan kusoo maro xadiidkiisu muxuu ahaa ina alxalaala bayinun wa ina alxaraama bayin waa sax waa soo mara asaga iyo abiba waa laba saxaabi nucmaan iyo bashiir labadaba waa laba saxaabi can inucmaan ibni bashiirin waxaa laga wariyey radiallaahu allaha ka raali noqdo canhumaa xaggooda qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama yaquulu asagoo leh latusawunna haa latusawunna walle waad simaysaan oo simaysaan sufuufakum safafyaalkiinna aw la yukhaalifanna ama wuu isdaba marinayaa allaahu alle bayna wujuuhikum wejiyaashiinna dhexdooda muslimin muslim waxaa u sugnaaday kaana wuxuu ahaa biyo rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama yusawii mid hagaajiyee sima sufuufanaa safafyaalkeenna xataa ka'annamaa ilaa aad ka moodid yusawii inuu ku simaya bihaa ayada alqidaaxa leebab ama waxa weeyaan sihaam leebab iyo qaansooyin inuu ku simaya aad moodda xataa idaa danna xataa idaa ra'aa markuu yaqiiniyo a an qad caqalnaa xataa idaa ra'aa sufuufta ayuu simayaa xataa idaa ra'aa ilaa uu ka yaqiiniyey ama waxaad ka dhahdaa xataa idaa ra'aa ilaa uu ka maleeyey dhahaa xataa idaa ra'aa ilaa uu ka maleeyey an qad caqalnaa canhu an qad caqalnaa canhu annahu amarya sha'niya qad caqalnaa inaan ka fahanay canhu xaggiisa huma kharaja wuu soo baxay yowman maalin fa qaama wuu istaagay meeshii sufuufta lagu simahayey buu dadkii taagan yihiin nebiguna hortoodu taagan yahay xataa idaa kaada ilaa uu sigay an yukabira inuu takbiirsado xataa idaa kaada markuu sigay an yukabbira inuu takbiirsado xataa idaa kaada ilaa uu ka sigay an yukabira inuu takbiirsado fa ra'aa wuxuu arkay rajulanin baadiyan uu soo baxsan yahay sadruhu xabadkiisa nin wuxuu arkay sufuuftii saa u sinayd intaa laabtaa la soo baxay oo xoogaa laabtiisu safka ka soo horayso faqaala nebigu wuxuu yidhi yaa cibaad e, cibaadallaahi yaa cibaad allaahi ilaahay addoommadiisiiyow muxuu idiin muxuu qoraya ya a sax sabaadiyan sadruhu wuu ka soo baxsan yahay min asafi safka waa nin xabadkiisu ragga ka soo baxsan yahay fa qaala nebigu wuxuu yidhi cibaad cibaadallaah ilaahay addoommadiisiiyow latusawunna waad simaysaan oo simaysaan sufuufakum safafyaalkiina aw la yukhaalifanna ama wuu isdaba marin allaahu alle bayna wujuuhikum wajiyaashiina dhexdooda xadiidkani wuxuu inoo faa-iideynayaa oon ka qaadanaynaa dhowr qodob dhowrkaa qodob oon ka qaadanaynaa waxaa ka mid ah kow safkii la simayey in laga hormaraa inay karaahiya tahay qodobkaa ma fahanteen sufuuftii caadiga ahayd loo taagnayo istawuu imaamku yidhi inaad ka soo hormartid inay arrinkaasi aysan saxayn oo khaldan tahay taasi waa qodob ama garabkaaga la soo hormar ama lug la soo hormar ama xabadkaagu ha ka soo baxsanaada dadku xabadku ha ka soo bax haddaad xanuunsan tahay oo xabadkaagu inuu dadka ka horreeya waxa keenay xanuun ay tao dadka dhabarka ka jaba oo xabadka uu soo baxoo kaleeto dee wix xanuuna meesheeda waay ama qofkii lugta laga hayaa inuu lugta la baxa maahana sufuufta maba la siman karaba wixii xanuun keenay waa meesheeda lakiin haddaad caadi tahay safkii dadka waa inaad la siman tahay qodobkaasi waa qodob muhima ah. sufuuftuna ogaada waxay ka simaan waa garbaha iyo waxay ka simaan cirbaha faraha siman faraha foodooda isa saara faraha safkama simi karo taasi waa qodob xadiidku wuxuu labaadoo inoo faa'iideynaya waan ka qaadanaynaa waxay fahmi karaan dadka in wax loogu tusaaleeyo oo xaggee laga qaadan nebigu wuxuu yidhi haddiidaan sufuufta simin waxaa ka imaanaya ilaahay wejiyaashiina inuu iskhilaafsiiyo ilaahay wejigiina inuu iskhilaafsiiyo maxaa laga wadaa dee safkiinu maadaamuu hadda iskhilaafsan yahay qaar horeeyaan qaar dambeeyaan safka qaar dhiman yahay qaar kaleeto safkii maadaamuu qaabkaa isu khilaafsan yahay qalbigeennana ilaahay cuqdad iyo nacab inuu isu geliyo oo dadkii masaajidka kuwada tukanahayayba qaarkood qaarka kale uu necib yahay war maxaa isku keen diray hal salaad baa tukateen hal imaan baa idin tujiyey allaahu akbar aamiintaa ku wada haysa waladaaliin maxaad isku necibtihiin sunnadii nebiga oo aada khilaaftay baa waxaa ka dhashay ilaahay quluubteenna inuu nicayb iyo cadaawad isu geliyo si cuqdadaa looga badbaado oon ilaahay quluubteenna isu khilaafin isu khilaafsiin waa inaan sufuufta sina taas waa tafsiir tafsiir labaad baa wuxuu yahay aw la yukhaalifana allahu bayna wujuuhikum ilaahay wejiyaashiina dhexdooda wuu iskhilaafsiinayaa wejigaagu hadda wuu kaa soo horreeya sooma weji hadda horuu jiraa ilahay wejigaaga jeegada inuu ku dhejiyo jeegada ay horey soo marto ilahna waa awoodaa cuqubo inuu kuga dhigo kaaga dhigo maadaama diintii laguu caddeeyey diintiina aad ku dhaqmi weyday ilaahay wejigaaga iyo jeegadaada inuu isdaba mariyo oo wejiguna gadaal maro jeegaduna horay soo marto oo qof saa u kala dhantaalan aad noqotid ilaahay inuu cuqubo kaaga dhigaa suurtowda marka iyadana waa in la iska ilaaliyo taasina waa qodob muhima ah. wuxuu xadiidku inoo faa-iideeyey oo aan ka qaadanaynaa imaamku markuu dadka sufuufta hagaajiyo mar labaad hagaajiyo marar badan hagaajiyo inuu mararka qaarkood u tala saaran karo is odhan kara hadda way la qabsadeen nebigu markuu is yiri way la qabsadeen uu is yiri xataa idaa ra'aa markuu arkay oo maleeyey an qad caqalna canhu inaan ka fahanay uu isleeyahay way fahmeen sufuufta sidii loo sameeyey oo mixraamka taagay allahu akbaru dabco inuu yidhaahdo mid buu arkay xabadka la soo baxayba markii hore maxaa ka keenay wuxuu is yiri waa waa fahmee marka inay dhici karto casharadii uu akhriyay inuu is yidhahdo waa la fahmay macalinka wuxuu kale kaloo xadiidku inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa waciidka iyo hanjabaadda daran oo kusoo aroortay in aan sufuufta xil la iska saarin oon sufuufta la hagaajin waajib weeye sufuufta in la hagaajiyo can inucmaan ibni bashiir waxaa laga wariyay radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu waxaan maqlay rasuulallaahi rasuulka alle sala allahu caleyhi wasalama yaquulu asagoo leh latusawunna waad hagaajinaysaan oo hagaajinaysaan sufuufakum safafyaalkiina ow la yukhaalifanna ama wuu isdaba marinayaa allaahu alle beyna wujuuhikum wejiyaashiinna walimuslimin muslim waxaa u sugnaaday kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle yusawii mid sala allahu caleyhi wasalama yusawii mid hagaajiya sufuufana safafyaalkeena xataa ka'annamaa ilaa aad kaba moodid yusawi inuu hagaajinaya biha ayada alqidaaxa leebabka leebabka iyo qaansooyinka la rida soo mid arag waxaabaad moodaa sufuufta inuu ku hagaajinayo qidaax iyo leeb leebka iyo leeb qidaaxu waa siman yaha marka wuxuu leeyahay ah, ragga ragga qaar gadaal u baxa adigoo hoos soo baxa dadkiibu garbahood iyo cirbahood isku aadin waa la simayaa marka tos xataa idaa ra'aa markii uu maleeyey oo ra'aa danno lagu fasiro xataa idaa ra'aa ilaa uu ka maleeyey an qad caqalnaa inaan ka fahanay canhu xaggiisa ilaa uu is yidhi way fahmeen kuwaani ah, way fahmeen ilaa uu is yidhi nusakda qaybbaa waxay qoraan muslimka xataa ra'aa anaa qad caqalnaa caqalnaa canhu xataa ra'aa ilaa uu ka arkay anaa anagu qad caqalnaa canhu inaan ka fahanay dabacaadka qaarkoodna waxaa ku qoran qafalnaa inay qoreen afalnaa afalnaa marka iyadu ma jirto waa khala waa hagaag uma kharaja wuu soo baxay yowman maalin faqaama wuu istaagay xaggee istaagay mexraamkii meeshuu salaada ka gelin lahaa xataa idaa kaada markuu sigay an yukabira inuu takbiirso allaahu akbar markuu yidhah markuu ku dhowaaday fa ra'aa wuxuu arkay rajulanin baadiyan uu soo baxsan yahay sadruhu xabadkiisa xaggee ka soo baxsan yahay min asafi safka horay usoo baxay fa qaala nebigu wuxuu yidhi waryaa xabadkaaga cesho oo gadaal u noqo nebigu muuse odhan laakiin dadkii o dhan buu la hadlay cibaad allaahi addoommada ilaahayow latusawunna waad simaysaan sufuufakum safafyaalkiinna aw la yukhaalifanna ama wuu isdaba marinayaa allaahu alle bayna wujuuhikum wajiyaashiina dhexdooda can anas ibni maalikin waxaa laga wariyey anas ibni maalik radia allahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa anna jaddatahu ayaydiis mulayka mulayka ahayd ayaydiis mulayka ayaa dacad u yeertay rasuulallaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam oo casuumaad bay u fidisoo way marti qaaday litacaamin liajli tacaamin raashin darti bayna ugu yeertay raashinkaasoo sanacad ay u samaysay hur raashinka lahu nebiga waa yimid marka rasuulku fa akala wuu cunay minhu raashinka xaggiisiibuu wax ka cunay uma qaala nebigu wuxuu yidhi markuu raashinkii cunay quumuu istaaga faliusalli saan idiin tujiyo lakum idinka qaala anasun anas wuxuu yidhi faqumtu waan ista waxaan u istaagay ilaa xasiirin sijaayad xaggeed ama derin oo lanaa annaga noo sugnaatay sijaayadaasoo qadiswadda madoobaaday min tuuli maa shay dheerarkiis lubisa lasoo xihanayay sidii loo soo isticmaalayo oo loo soo goglanayay ayay sijaayaddii madoobaatayba fa nadaxtu waxaan ku firfirdhiyey hu sitaayadii bimaa-in biyo leanna siigaa ka kacaysa boor ba ka duulahaya marka boorkii siigadii buu dejinayaa biyuhu ku firfirdhiyey fa qaama wuu istaagay calayhi sitaayada dusheedii rasuulullaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam wa safaftu waan saftay ana aniga anasa iyo walyatiimu wiilkii agoonka ahaa waraa'ahu nebiga gadaashiisa walcajuuzu maamadii waayeelka ahaydna min waraa'inaa gadaasheenna cajuuska inagu waxaan u naqanaa qofka waa isku cayna soo maa habar xun cajuusada iyo oday xuna cajuus iyo cajuus baa ta isku cayna lakiin cajuuska carabiga waa qofka wey walcajuuzu maamadii waayeelka ahaydna min waraa'inaa gadaasheenna ayay istaagtay marka maqasaf weeye laba wey nebigu isagaa tujinahaya wiilkii agoonka ahaa iyo anasna nabiga gadaal ka taagan yihiin cajuusadiina labadaasay kasii dambaysa marka waa laba saf cajuusadii oo keligeed ah iyo labadoodiiyo keli anas iyo wiilka agoonkaa fa sallaa wuuna tujiyey lanaa annaga rakcatayni laba ragcadood uma insarafa nebigu waa gadoomay uu kasoo uu kasoo laabtay muxuu kasoo laabtay uma insarafa wuu ka baxay uu ka baxay maxaa laga wada ka gadoomay laba tafsiir baa ku jirta uma insarafa min albeyt gurigii buu isaga tegay can ilbeyt gurigii uu ku tukaday uu ku qaday uu isaga tago dantiisii u aaday waxaa tafsiir labaada uma insarafa wuu gadoomay muxuu ka gudubay can isalaati salaaddii uu ka jiray buu ka baxa assalaamu calaykum uu ka baxa labada tafsiir waa laba sax walimuslimin muslim waxaa u sugnaatay ana rasuulallaahi sala allahu calayhi wasalama sallaa wuu tujiyey bihi anas iyo wa biummihi hooyadi kii hore muxuu ahaa anas iyo ayeydi kanina waa anas iyo hooyadi fa aqaamanii wuu i istaajiyey buu yidhi can yamiinihi midigtiisa nebigu markuu i tujinayay midigtuu i istaajiyey buu wa aqaama wuxuu istaajiyey almar'ata haweenaydiina haweenayde wey wa hooyadii khalfanaa gadaasheenna gadaasheena ayuu istaajiyey alyatiimu agoonkii anas iyo nebiga la tukaday huwa asagu dumayratu dumayro weeye magaciisa dumayra la yidhahdaa jaddu xusein ibni cabdillaahi bni dumayrata dumayrata damira ee damiira ninka loo yaqaano xusein ibn cabdillaahi ibni damira awowgiis weeye xadiidkani dhowr qodob buu inoo faa'iideynayaa koow waxaa ka mid ah tawaaducii nebigeena sala alla alay slm nebigu qof isla weyn ma ahayn inuusan isla weynaan waxaad gar ka garanaysaa aadamaha basharka qofkii ugu fadli badnaabu nebi maxamed ahaa calayhi isalaatu wasalaam qof dumaraa martiqaad u samaysay anugu dumar gurigood tegi mahaya iyo maxay bilcani ii sheegin iyo midna muusa odhan nebigu sal lla alay waslam cuntaan kuu sameeyey casumaad baan maanta kuu fidiyay ii imow hayeh bush waa soo aaday marka dadka madaxda ah hogaamiyaasha iyo culummada iyo waxa laga qaadan ardadooda dadka wax ka barta shacabka qabka qaar ka mid ah, haduu yidhaha maanta waan ku marti qaadayaa cudurdaar adag hadduusan jirin inuu qalbigiisa dhowro u aqbalo yidhahda waaya waa ka aqbal martiqaadkaad maanta ii fidhisay taasi waa qodob qodobka kaleo xadiidku ina tusinaya waxa ka mid a ah, walaalkaa hadduu ku martiqaado qof walaalkaayo muslima martiqaadkiisa waa la ajiiba ama aroos ha noqoto ama mid kale ha noqotee haddaan mushkilo kala jirin xadiidku wuxuu inoo faa-ideeyoo kaleeto inay bannaan tahay salaada sunnada in la isku jamaacaysan karo su-aasha xala soo maahay salaaddii jamaacada nebiga imaam weeye anas iyo wiilkii yaraa iyo waxaweye anas ayeydii ama hooyadii gadaashiisa ku tukanayaan waa la isku jamacaysan marka taraawiixda waad aragtana waa sunna waa la isku jamacaysan karaa marmar oo kaleeto hadday duruufu timaado lasku jama laakiin sunno mu-abada in laga dhigto maya ayib xadiidku wuxuu kaloo inoo faaideeyey in salaad la tukan karo adoon salaad ahaan adigu ula jeedin inaad adigu sidaad u tukatay laakiin ujeedadu ay tahay dadka inaad bartid nebigu wuxuu yidhi istaaga faliusalli lakum idinkaan idiin tukanayaa idin tujinayaa bisaan idiin tujiyo waqti salaadeedna xataa ma ahayn markaasoo salaad duhur oo gashay iyo casargal midna ma jirin waqti shantii salaadood ay diyaar tahay markaa ma ahayn marka qofka inaad odhan karto waa idin weysaysanaya fiiriya soomaynaan soo marin asxaabadii oo weysaysanaya o nebigu saas u weysaysan jiray salaadana sida loo tukadaan idin barayaaye fiiriya ina kiciya waa idin tujinaya qofku hadduu yidhaahdo ayana waa laga qaadanaya lamana odhanhayo ilaahay cid aan ahayn buu u tukadayo dad dartood buu u tukado waa mushrik ma la odhanayo khalad waay arrinkaasi taasina waa qodob xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno rooga iyo sijaayada iyo waxyaalaha gogasha loogu talagalay libaas in lagu magacaabo labis saxaabigu wuxuu yidhi qad iswadda madoobaaday min tuuli maa lubisa intii lasoo xiranaya dheerarkeeda dee sijaayad miyaa laga dhigtaa macuus shay darin laba guntado ee waa la gogladaa marka labsiga maanta muxuu ula jeedaa labiska waa gogashii inta lasoo isticmaalayay taana xadiidku waa inoo faa'ideynaya waan ka qaadanaynaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyoon kaleeto waan ka qaadanaynaa salaada marka la tukanayo ragga iyo dumarka iyo ciyaalka ay tukanayaan waxaa la samaynayaa waxaa hormaraya imaamka waxaa ku xigsanaya ragga oo safka koobaad ah safka labaadna ciyaalka laga dhigay wiilasha safka saddexaadna maxay noqonayaan haweenka waa saas waxaa tujinaysay hadday yihiin hal haweeney ah hooyadaan allaha ka dhigo xaaskaaga allaha ka dhigo habaryarta allaha ka dhigo walaashaa allaha ka dhigo gabar ajanabi allaha ka dhigo hal qofa haddaad tujinaysood haweeney ah inay maxram kuu tahay iyo inaysan kuu ahayn lakala kala qaadmaya gadaal bay istaagaysa malafaa qodobka soo simo midigteeda soo istaag ma jirayso bidixda iga soo istaagna ma jirayso haweenay haddaad tujinaysa keligeeda xaggema istaagin gadaal hadday badan yihiinna gadaal oo isku mid laakiin nin hadduu yahay nin tujinaya muxuu samaynayaa laba nin baa isla tukanaysa midigtaadaad midigtiisaa istaagaysa toosaa u sibanaysa qaabkaas w ka waran haweenay haweenay kale hadday tujinayso laba haween baa tujinaysa istujinaysa maxay samaynaysaa garab istaagayaan miya waa ka rabaa hawshaas casharkanka ku xiga inaad soo baarta bidix iyo midig meeshay ka istaagaysa iyo inay gadaal istaajinaysa sidii raggii iyo inay dhexda istaajinayso waa hameen dambe inoo tahay insha allahu tacaala waa la soo soo raadiyey ayib xadiidku marka wuxuu ina baray haweenaydu meeshay safka ragga ka istaagayso iyo inaysan ninka waxa weeyaan la simanayn wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanayna qofku hadduu keligiis yahay nin nin tujinaya meeshuu ka istaagaya ayadana waa sheegnay sijaayad iyo roog iyo in laisku lagu tukan karo masaajidkii aada ku sujuudaysay iyo meeshaad ku sujuudaysay dhulka wax kaa xigi karaanna xadiidku waa inoo faa'iideeyey dayib asal waxaa ah dhulka iyo dharka iyo sijaayadaha iyo waxyaalaha noocaasoo lagu tukadaa inay daahir yihiin walow wasakba ha yeesheen waxaa dhici karta maradaadu ayadoo wasakh leh inay daahir tahay isma laazimaan hadduu shaygu wasakho macneedu maaha inuu najaas noqonayo maantaad qabtay birri baad qabtay shan maalmood baad qabtay mana adan dhiqin intaasna daahir bay so wasaq ma yeelan marka wasakda iyo najaastu waa kala labo way dhici kartaa inuu wasakna yahay najaasna yahay inuu wasakna yahay daahirna yahay maradaan u fiiriya sijaayada boor iyo siigaa ka kacaysa markaasaa biyo lagu firfirdhi waxaad dareemaysaa nebiga tawaaduciisa waar waxaan madoobaatay annaga noo keeniya nebi maxamed baa nahaye marya fiicfiican noo keeno sali fiican noo keeno ama calal aqal waxa weeye mar haddayba siigadaas ka dulayso qoyqoyinta xataa waa la qoyo biyaa lagu firdhiyey maya ku tukan maayo muusoor waa siga tukada nebigu sal alay slam caadi dad hadday ku marti qaadaan oo guriga kuu keenaan cunto yar oo iska maskiina kuu keenaan ayaguna inta ay heli karaan ma waxaanad annaga nagu marti qaadeen waxaan cunna miyaa taqaanaa maalinka xabad malay iyo waxaan cunnaa xabad digaag iyo jikin baan cunnaa eh. annaga hadda waxaa noogu yarto waana soo lugeyseen ma waxaasaad ku odhanaysaa maya walaalkaa waxaad kaliya fiirisaa inuu ku sharfay ku qiimeeyey malaayiinka dad oo magaalada jooga uu adiga kaa doortay maanta anaad marti ita waa isu kaa xilqaam waxaa laga yaabaa awooddiisa intaasaaba ugu dambaysaba intaasuba awoodi karaa wax kale ma awoodi karo u duce allah ku barakeeyo waad isharaftay aad baad umahadsan tahay shukran lak ammaan lakiin haddaad tira waxaanaad noogu yeertay sidii abulahabka yiri ale haadaa jawactana tabban lak nabigaa yidhi ilahay ka baqa markaasuu waxas hadda anaga isuukaa yeertay gaar kugu dhacday galab galabta casarkiiba ha gaarin buu ku yidhi marka sidaasoo kale lama rabo sidaasoo kale lama rabo ayib cajuusta waa sheegnay cajuus waa qof dumaroo waayeel ah macnaheeduna ma aha cay inay tahay innaga unbaa cay unaqaanee ma aha can anas ibni maalikin anas ma ayeydii baa mise waa hooyadii labadaba waa laisku khilaafsan yahay hooyada laftirkeeda ayeyda laftirkeeda hooye waa kuuta waa lagu magacaabi karaa can anas ibni maalikin waxaa laga wariyay radia allaahu canhu ana jaddatahu anas ayeydi mulaykata mulayka ahayd ayaa dacad u yeertay rasuulallahi rasuulka alla sala allahu alayh wasalam liacaamin raashin raashinkaasoo sanacat ay u samaysay hu nebiga hu raashinka lahu nebiga haweenay hadday ku marti qaadda maxaad samaynaysa adoo nin ah martiqaad bay kuufayso waxay ku tiri maanta anaad marti ii tahay waad ka aqbalaysa laakiin shardi waxaa ah meeshii inay dad joogaan inay ama gabdho kala joogaan ama rag u kula socdo ama guriga rag u joogo laakiin keligeed iyo adigiyo ajanabi kale ah hadday inta ku marti qaado maanta o dhan keligiin guriga isla joogtaan de khalad weeye arrinkaas qodobka ma la fahmo marka waa ku marti qaadi kartaa adna waad marti qaadi kartaa laakiin waa in meeshay dad joogaan oo aysan jirin halwo waxa loo yaqaana waan arki doonaa insha allah kitaabka inoogu imaan doontaa fa akala wuu cunay minhu raashinka xaggiisu wax ka cuna uma qaala wuxuu yidhi quumuu faliusalli lakum reerkii hadday inta cunto kuu sameeyeen oo cuntadii aad ka dharagtay oo xataa shukran idan idanku odhanso khalad maaha oo haddaad culummo taho kale waa inaad wax u faa'idayso masale diinaya iyo wacdii wax u sheegtay oo majliskiiba majlis barakaysan aad ka dhigtay quumuu istaaga fali usalli saan idiin tujiya lakum idinka qaala anas wuxuu yidhi faqumtu waan istaagay ilaa xasiirin gogol xaggeed baan u istaagoo lana annaga noo sugnaatay sijaayad kaasoo qad iswadda madoobaaday min tuuli maa lubisa intii lasoo xiranayay dheerarkiisa oo lasoo isticmaalayay anas muxuu samaynayaa nebigu buu gogosha u diyaarinayaa wuu hagaajinayaa biyuu ku firfirdhinaya maxay ku tusinaysaa in sheekhaaga iyo qofka wax kuu ku kuu noqday kuu ahay iyo loo khidmayn karo gogosha iyo loo diyaarin karo fa nadaxtu waxaan ku firfirdhiyey husitaydii bimaa-in biyo faqaama rasuulku wuu istaagay calayhi gogosha dushiisa rasuulullahi rasuulka ale sal alla alay wasalam wasafaftu waan seftay ana aniga iyo wal yatiimu ilmiha wiilka agoonkaha waraa'ahu nabiga gadaashi walcajuuzu maamadii waayeelka ahaydna min waraa'inaa gadaasheenna ayay ku sugnayd fa sallaa wuuna tujiyey lanaa annaga rakcatayni laba ragcadood oo ujeeddadoodu ay tahay inuu ayaga salaadda sida loo tukanayo ku baro uma insarafa salaaddii buu ka baxay nebigu wali muslimin muslim waxaa u sugnaaday anna rasuulallahi sal alla alay wasalam sallaa wuu tujiyey bihi anas iyo wa bi-ummihi hooyadii fa aqaamanii wuu ii istaajiyey biri can yamiinihi midigtiisa haddaad nin tahay ninka la tukanaysid midigta waa kaas wa aqaamu haweenaydana waa laydinka rabaa wa aqaamu wuu istaajiyey almar'ata haweenaydiina khalfanaa gadaasheena walyatiimu agoonkii huwa asagu dumayratu weeye dumayratu bidoomi daadka waa la jaddu xuseyn ibni cabdilaahi bni dumayrata xuseyn ibni cabdilaahi ibni dumayrata awowgiis ahaa can cabdilaahi bni cabbaasin waxaa laga wariyey radia radiallahu allaha ka raali noqday canhumaa asaga iyo aabihiba xaggooda cabdullaahi bni cabbaas cabdullaahi waa saxaabi cabaas oo aabihiisana waa saxaabi arbaciinki baan kusoo maray can abilcabaasi cabdullaahi ibn cabaas soomaynaan soo marin xadiidkiisu muxuu ahaa ixfad illaaha yaxfadka waa soo marra maasha allah qaala wuxuu yidhi bittu waan hoyday waan baryey markii maxaad ku barideen soo lama yihahdo saaka habeenkii markii la seexdo bittu waan seexdo waan baryey cinda khaalatii habaryartee agteeda maymuunata maymuuna ah faqaama wuu istaagay annabiyu nebigu sala allahu calayhi wasalama yusallii xaalo uu tukanaya min alleyli habeenka qaar ka mid ah ama min alleyli habeenka dhexdiisa labada macno waad ku macnayn kartaa fa qumtu waan istaagay can yasaarihi nebiga bidixdiisa xaggee la rabay in la istaago meesh waa wiil yar cabdullahi bnu cabaas meeshii la rabay nebiga midigta inuu ka istaago ayuu bidixda ka istaagay fa akhada wuu qabtay buy rasuulku bira'si madaxuu qabtay buy halkaa madaxa timaha ayuu iqabtay buy fa aqaamanii nabigu isagoo salaadii ku jiro hawshaa samaynaya galo salaaddii buu ku jira bidixuu soo istaagay uu qabtay uu soo wareejiyey ku soo wareejiyey fa aqaamanii wuxuu isoo istaajiyey can yamiinihi midigtiisa ayuu isoo istaajiyey buu xadiidkani wuxuu inoo faa'iideeyey ninku inuu ag seexan karo haweenka maxaarimtiisa agtooda cabdullaahi ibnu cabbaas maymuuna habaryar bay u tahay bitu waan baryo waan hoyday cinda khaalatii habaryartii agteeda marka isagoo nin weyn hoo salaatuleylba tukanahayo walow uusan qaangaarin oo kura yar ahaa ayuu gogashii nabiga wax ka seexday sal lay sl bal iskaba dhaafay isku barkin bay asaga iyo nebiga iyo waxawey maymuna bint bintlxaris ay ku wada seexdeen hal barkin bay wada barkanaayeen oo haddee kuray intaa la eegoo xoogaa la eegoo mumayiis oo wax kala garanahayo culamada qaar baa waxay sheegeen aabihii baa soo diray wuxuu yidhi nebigu habaryartaabu caawa la jooga xaasas badan buu leey lakin caawa habaryartaabu ku qoran yahay siduu u tukanayo oda caw soo fiirso soo baro aabihii baa marka soo diray tilmaama culamada qaar ka mid a qaarna waxay leeyiin isagaaba wuxuu ahaa shaqsi aada u dadaal badan isagaaba ku talagalo go-aansaday marka haddii reer dhan oo isqabo oo gogol ku seexanaya inuu gogosha kula seexdo riwaayada waxaa jira tilmaamaysa habeenkaas caado ayay qabtay oo nebiga sal alla alayhi wasalam ayaa iyadu waxtana ma kala lahayn riwaayadaas waa daciif oo ma sugna laakiin nebiga u ogolaado raalli u ahaa caleyhi salaatu wasalaam taasi waa qodoba wax dhiba male haddii reerku ay raalli kaaga yihiin inaad hal guri wada seexataan iyo hal qole inaad wada degtaan iyo in waxa weeyaan wax mushkilaa ma leh maxrabna aad tahay taasi waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey fadliga uu leeyahay salaatuleylka in la tukado maadaamuu nebigu usoo kacay inankan yarna uu la tukaday saddexaad xadiidku wuxuu inoo faa'ideeyey oon ka qaadanaynaa jamaaco salaad la isku xirta waxa ugu yar laba qof nebiga iyo hadda yaa isku xirtay cabdullaahi bnu cabaas jamaaco marka labadooda ugu yar keligii baa jamaaca ma dhacasha salaad xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo aan ka qaadanaynaa imaamku isagoo salaada ku jira hadduu arka dadkii ku tuka la tukanayay ee wax khaldaya salaadii ficilka salaadda wax unbuu ku sixi karaa wuu sixi karaa nebigu muxuu sameeyey wuu qabtay xaggee buu geeyey dhanka midigtaa ayuu keenay marka halkaasuu istaajiyey marka salaada dhexdeeda dhaqdhaqaaqa noocaas oo salaada maslaxadeedaana salaada waxu dhimi mayso maalan nebigu wuu qabtay madaxa wuu soo wareejiyey xagga midigtaahu keenay riwaayaadka qaar baa waxay tilmaamayaan markuu halkaa keenay oo salaaddii nebigu uu kusii jiro buu gadaal usii baxayba markaasuu haddana soo qabtay xaggu soo heshay soo haddana waa sii baxa dhowr jeer markuu arkay markasta uu soo jeeda sii cararhaya buu nebigu iska dayay oo buu iska watay markuu nebigu salaaddii dhameeyey waxaan ku weydiin caawo dhan maxaa annagu waa kusoo qabanaya adna waa sii cararaysaay nebi allow waxaan ka xishooday buu yidhi ninkaygaas yarkaa inaan adoo nebi maxamed isku kaa dheeririyo oo aan garab istaago baan ka xishoodo ku xurmaynayay buu marka ixtiraam bayba ahayd bay aan ku xurmaynaya nabig sal siduu ku leyahy nabiga sal alla alay slam ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey oo aan ka qaadanayna inay banaan tahay inaad salaada ku xiratid qof aan ku talagelin inaad ku xiratid oo aan niyeysanba nebigu keligiis salaada istaagay wuu istaagay uu cadaysaday uu weysaystay cid baa kugu xiraysa isma lahayn salaadii buu galay cabdullahi ibn cabaas inta kacay oo soo weysaystay oo soo cadaysaday oo nebiga salaada u taaga yimid bidixda kaga xirta allaahu akbar adeer maana niyoon inaad salaadda igu xiratid iga gooso odhan maysi inaad xataa taabatoo tirahda war waa kugu xiranayaa la soco laazim ma ah ma la fahma halkaa qof ku tukanaya hadaa u timaado istiraahda salaada ku xira waa kuu banaanta isagana inuu ogaado laazim ma aha waxa weye inuu niyeysto horay marka hore laazim kuma ahayn adigu inaad taabatidna laazim kuguma ah allahu akbar waad ku xihan kartaa xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyey nebigu suu u tukan jiray iyo qaabkiisii saxaabadu qaabkii inugu soo guuriyeen abaal badan bay inugu leeyihiin si aynu nebiga ugu dayan calayhi salaatu wasalaam wuxuu kaloo xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa oo waxyaaluhu inoo faa'iideynaya ka mid ah waxay culummadu tilmaamaan cabdullaahi ibnu cabbaas markaas toban sano ayuu jiray toban sano jir ayuu ah cashara siniin axmed baana wariyey fii sunani fii musnadihi buu ku wariyey musnadkiisa ayuu ku wariyey culummada qaar baa waxay leeyiin xadiidkan wuxuu ina tusinayaa imaamka markaad tukanaysid inaadan ka hormarin maalan imaamka halkaanu ku tukanaya adna horay baad kusii tukanaysaa may sabab waxaa weeye nebigu sal alla alay wasalam saxaabiga markuu wareejinayey gadaal buu ka wareejiyey ma la fahmi saxaabiga weli salaadi waa ku jira gala cbdullahi bn cabas salaaddi kama bixin isagoo salaadi ku jiraa la wareejiyey gadaal baana laga wareejiyey hadday banaan tahay imaamka in laga hormaro horey buu kasoo wareejin lah marka salaada markaa tukanaysa imaamka waa inaad ka dambaysid salaadda sunnada ah sida waajibka unbaa loo tukanaya niyada unbay ku kala duwan tahay salaada dhexdeeda laguma sheekaysan karo sababto ah hadday sheeka banaan tahay nebigu wuxuu oran lahaa war bidixda haga istaagana midigta soomar buu odhan lahaa nabigu marka muuse odhan alayhi salaatu wasalaam bidtu waan baryey buu cinda khaalati habaryartii agteeda maymuunata maymuuna faqaama wuu istaagay annabiyu nebigu sala allahu aleyh wasalam yusallii xaaluu tukanaya min alleyli habeenka qaar ka mid a ama min alleyli habeenka dhexdiisa oo minta tabciidiyana waa laga dhigi kara bicnafiina waa laga dhigi kara fa qumtu waan istaagay can yasaarihi dhinka bidixdahan ka istaagay nabiga bidixdiisa fa akhada wuu qabtay bira'sii madaxayga fa aqaamanii wuu istaajiyey can yamiinihi midigtiisa ayuu istaajiyey baabul imaamnimadii ayuu u baab tujintii dadka la tujinayay imaamkii imaamnimadii dadka la tujinayay ayib waxaan ka soo hadalnay aqimkii iyo adinkii iyo waxa weyan sufuuftii oo la simahayey iyo soo ma ah baabul imaamati imaamnimadii ayuu u baabiyay toddoba xadiid buu baabka ku sheegi doonaa musanifku raxmatullahi caleyh wax kaloo idiin raacnaya mise intaasaa baabka idiin qoran baabul imaamati ba soo ma can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu allah ka raadnooda canhu xaggiisa can innabiyi nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu caleyhi wasalam qaala wuxuu yidhi nebigu amaa amaa ma aha amaa weeye amaa yakhshaa miyuuna ka baqayn alladii ruuxa yarfacu kor usoo qaadaya ra'sahu madaxiisa qabla alimaami qabla rafci alimaam imaamku intuusan soo toosin qofka ka soo hortoosayaa miyuuna ka baqayn an yuxawila inuu u bedelo allaahu alla ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dabeer madaxi aw yajcala ama uu ka yeelo suuratahu suuradiisa nusaqda qayb waxa qoran ow yajcala allahu aw yajcala ama uu ka yeelo allaahu alla suuratahu bidhaantiisa iyo suuradiisa suurata ximaarin dameer madaxiis xadiidkani waa xadiid aada u cajab badan muxuu ina tusinayaa imaamkii baa rukuucay imaamkii oo rukuucsan intuusan rukuucdii ka soo toosin haddaad adigu ka soo hormartidba waa sii taaganta ama intuusan allaahu akbar odhan oo sujuudda aadin baad ka sii hormartay qaar waxa arkaysa halkaa maryaha inta qabta aad muddo inuu ordayo tartan gelayo saasuu le sii wuxuu inuu ka sii ama markuu sujuuday intuusa sujuuddii kasoo toosin ayaad kasoo hormartay miyaadan ka baqayn buu kuleeyahay dameer madaxiis inuu ilaahay madaxaaga ka dhigo maadaamood sunadii nebiga khilaaftay imaamka kudayashadiisii khilaaftay soo qof bani aadam maad ahayn ilaahay intaas surkaagaa inuu bani aadamtinimada ka saaro dameer kaa dhigo intaada kalena bani aadam hata gacmaad leedahay lugaad leedahay waa soconaysaa khamiis baad qabtaa laakiin dameerkii iyo sankiiyo dhegihiiba sankiiyo dhegihii madaxu waxay ku noqdeen dameer miyaadan ka baqayn ilahay sidaa inuu ka dhigo ama wejiga keliya ma ahane suuradaadao dhan ba ilaahay uu bedelo suura bani aadantinimo laga saaro oo loo saaro dameernimo ilahna wuu awooda wa jacala minhum alqiradata waalkhanaaziir dad buu ilahay wuxuu ka dhiga doofaariya daanyeero adiguna salaadii haddaad hagaajin weydid dameer in lagaa dhigayo ey ilaahay wuu awooda marka hawshaasi maxay ku tusinaysaa inay xaaraam tahan la ogolayn imaamka kasoo hortoostiisa iyo ka hormaridiisa midan lama ogola xadiidku marka wuxuu inoo faa'iideeyey waxaa kale jira musaabaqo iyo mutaabaco iyo la sinaan musaabaqadu waa maxay imaamka inaad ka hormartid lama ogola kow inaad feer orodidna lama ogola labo laakiin maxaa la rabaa inaad ka dambaysi allahu akbar ka daba dheh wuu rukuucay markaad ogaatay inuu si fiican u rukuucay ka daba rukuuc wuu sujuuday markuu wejiga dhulka dhigo aduguna soo sujuud markaas taasi marka waa qodob hanjabaad iyo waciid adagoo ku soo arooray qofka khilaafa imaamka afcaashiisa iyo oo si khaldan u tukada ayadana xadiidku wuu inoo faa'ideynaya waa ka qaadanaynaa insaanka waxaa lagu sallidaa shaydaanka shaydaan baa lagu salida mar walba wuxuu ka shaqaynayaa salaadaada qaabka u fasaadin lahaa mar waswaas buu kugu ridayaa ilaa aad garan weydeed imise ragcadood baa tukatay mar wuxuu kugu imtixaamayaa imaamka inaad ka hormartid sidii imaamka lagaa rabay inaad ku dayatid marba dhan buu kaasoo gelaya mar waxaa laga yaabaa laakiin waxaad ogaataa shaydaan dantaada ka shaqayn maayo taa ogow horta waxaad kala ogaataa haddaad imaamka ka hormartid salaada ka horbixi maysi saas maa toban jeer haddaad rukuuc iga hormartid annagaan ku tujinahayo ama adigu aad tujinaysid sujuuddan iga hormartid soun assalaamu calaykum ta isugu maysi mar haddaadan imaamka hortiisa salaaddii ka baxayn inaad hormartid marka waxay kutusinaysaa inaadan fakaraynin wuxuu xadiidku inoo faa'iideynayaao aan ka qaadanayna inay waajib tahay imaamka in salaadda lagu raaco waxaan ka faa'idaysanaynaa nebigeennu ummadda qaabka uu naxariisan jiray asagoo hawsha og nabigu hadduu ka aamusi lahaa ka war intaas inay dembi la-aag tahayba dameer in laguu bedelaba hadduu ka amsa kaama amsa waa ku cadeeyey nabigu alayhi isalaatu wasalaam dameerka maxaa loo sheega oo loo oran waayo wejigiisa ilahay neef geela inuu ka dhigo ama neef ariya ama fardo oo kaleeto waxay culimmadu leeyihiin dameerku waxaa la yidhahdaa ilaahay intuu abuuray waxa ugu fahma daran ugu damiinsan weye wax ka damiinsan lama arkaa la yidhahdaa haddee dameer inaad la mid noqotid oo damiin noqotid waxba fahmahaynin oo aad garan weyday xataa imaamkan maxaad ka hormar asagaa salaada kuu hogaaminaye intaasa ayaan daraa amaa yakhshaa miyuusan ka baqaynin alladii ruuxa yarfacu kor u qaadaya ra'sahu madaxiisa qabla imam imaamka ka hor imaamka ka hor goormuu qofku madaxa kor u qaadi kara waa rukuucda iyo sujuudda isagoo rukuucsan inaad soo toosid isagoo sujuudsan inaad soo toosid lama halmaan hadduu kugu dhaco lama ogola mararka qaarkood baa iska laga yaaba inaad istiraad imaamku wuu tooso waad fadhiisan waad aragta asigoo rukuucsan maxaad samaynaya waad ku noqonaysa waad sujuuddi waad kasoo toosa waxaad istiri imaamku waa kasoo toosa sujuuddii markaasaad aragta asigoo sujuudsan waad ku noqon khalaas nin saxaabiya wuxuu yidhi nabigaa salaadna tujiyey bu markaasuu sujuudi ku dheeraaday si uusan weligii samayn markaasa waxaan is irshow salaadiiba waa laga baxayba adaa meesha iska fadhiye waan fadhiistay bi waxaan arkayba nabigeeo sujuudsana kurayar oo halkaa ka saaran yahay waa xasan ama xuseen wiilku dhalo awaha waa isaga ciyaarayaba isaguna waa iska sujuudsan yahy bas sujuudi baan ku noqday salaaddii hadhow marku ka baxaa nabiga la weydiiya nabi alla waxaadan weligaa samayn baan maanta samaysay wuxuu yidhi waa dareensanaaye kaa yar aan awaha u ahaybaa gaadiid iga dhigto ifuulaybi markii aanu sujuudayba waxaan diidanaabi marka inaan harakeeyo boobsiyaadii daraabiyey markuu iska dhammayso iga kacay suu ii fuushana ugu dul ciyaarahayay markaasaa soo toosay bu raxmada nebiga ka midta ah, alayh isalaatu wasalaam an yuxawila inuu u wareejiyo allaahu alla ra'sahu madaxiisa ra'sa ximaarin dameer madaxii aw yajcala ama uu ka yeela allaahu alla suuratahu bidhaantiisa suurata ximaarin dameer madaxiisa ayib can abi hurayrata abi hurayre waxaa laga wariyay radia allahu canhu can inabiy nebiga wuxuu ka wariyay sala allahu alayhi wasalam inamaa jucila waxa uun loo yeelayba alimaamu imaamka liyu'tama in lagu dayda bihi asaga imaamku dadka u tuji maxaa loo leeyahy in lagu daydaa la rabaa bas falaa takhtalifuuhaa khilaafina alayhi dushiisa maxaa khilaafka noqonaysa allaahu akbar markuu yidhahdo inaad tira acuudu billahi min ashaytaan rajiim samica allaahu markuu yidhahdo inaa tira qul huwa allaahu markuu rukuuco inaad adigu sujuudid so wuxu dhan khilaaf ma aha falaa takhtalifuu calayhaa khilaafina waa kan waa lasii fasiro waxa la fa idaa goortii kabbara uu takbiirsado fa kabiruu soo fa-ka kuma jirta halkaa fa-daasi naxwada waxa la yidhahdaa tartiib iyo waxay faaidsaa tacqiib waa maxay tartiibku waa inuu asagu kaa hor yidhahda imaamku tacqiibkuna wax dheer waan adan kasii dambayne isla markaba aad ka daba tirahdo allaahu akbar markuu dhammeeyo aduguna ka daba dheh waa inuu kaa horeeyo hasfeer ordina wa idaa goortii rakaca uu rukuucana farkacuu rukuuca goormaad rukuucaysaan waa marka isaga ku hubsatid markaad aragtay asagoo isa sii habaynaya haddaad tiri adna isa sii habe may waa wada socotaa marka imaamkuuma ah allahu akbar markuu inta yidhahda ad ogaatay inuu jilbihii gacanta saaray markaasaad ka daba imaanaysaa waidaa goortii qaala uu yidhahdaa samica allaahu samica wuu maqlay allaahu alle liman ruuxii xamidahu u mahdiya samica allaahu liman xamidahu weye xamidahu qofkii mahadiya ilaahay wuu maqlaa wuuna ajiibaa faquuluu waxaad dhahdaan rabbanaa rabbigeenow walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad waidaa goortii sajada uu sujuudana fasjuduu kadaba daba sujuuda waidaa goortay sallaa uu tukada jaalisan asagoo fadhiya fa salluu tukada juluusan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaan imaamku hadduu fadhi ku tukada idinkuna fadhi kula tukada waa hagaag xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa dhowr masalo koow wuxuu inoo faa'iideynayaa iideynayaa aan ka qaadanaynaa imaamka waxa loo sameeyey waa maxay liyu'tama in lagu daydo bihi asaga imaamka in lagu daydo umaa la rabaa in la khilaafo lama ogola takbiirta asagaa kaaga horeeya samic allahu asagaa kaaga horeeya sujuudda asagaa kaaga horeeya fadhi hadduu ku tukadana fadhi ku tuku culummada qeyb badanoo ka mid ah waxay leeyihiin fadhiga hadduu salaada fadhi ku galay oo markii horeba uu fadhi ku galay salaada fadhi baa lagula gelahaya adna waad kula tukan xataa adigu aad awoodi hadduu markii hore salaada istaag ku galay intuu tukanayayna xanuun uu ku yimid oo istaaggii uu awoodi waayo uu fadhiistay aduguna markii horeeta istaagga aad kula tukanaysay asaguna fadhiguu ku tukan aduguna wuxuu imaamku ugu noqonayaa istaagga waa taagnaanaysa ma la fahma waad taagnaanaysa maha marra soo sujuudi mayse macnaha rukuucdii iyo sujuuddii iyo dee qof taagano sida istaaggaan ugu tukanaad uu kula soconaysaa isaguna wuu fadhinaya culamada qaarna waxay leeyihin arrinkan fadhiga dadku inay ku tukadaan imaamku fadhi hadduu ku tukado waa la nasakha shaaficiyada ka mid a ragga qaba inkastoo xufaad badan oo shaaficiyada ah ibnu xibbaan iyo ibnu khuseyme iyo nasr eh, ibnu nasr almarwasi iyo ay ka mid yihiin eh, ibnu mundir iyo ay mareen fadhi hadduu ku tukado fadhi baa lagula tukanaya ayib can caaishata waxaa laga wariyay radi allahu canha qaalat waxay tidhi sallaa wuu tukaday rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu calayhi wasalama fii beytihi gurigiisa dhexdii uu ku tukaday walxal huwa rasuulkuna shaakin uu yahay mid xanuunsan isagoo xanuunsan isagoo shakisan ma aha wuu sheeganayo xanuun buu ka sheeganaya fa wuu tukaday jaalisan asagoo fadhiya muxuu ku tukaday fadhi okay markaa fadhi ku tukanaysa u sujuudaysaa maxaad samaynaysaa ya dee waa sujuudaysaa wax kuu diiday haddaysa jirin rukuucdun baad ishaari maahane sujuudda haddaan wax kuu diidaa jirin marka sujuudda la gaaro caadi baad u sujuudi adoo geel saaran ha ismoodin meeshaan iyo diyaarad caadi baad u sujuudaysaa ya caadi baad u sujuudaysaa wax mushkila mal wejigaa dhulka dhigan wax kuu diidaa haddaysa jiro xanuun iyo wax la mid ah wa sallaa waxaa tukaday waraa'ahu gadaashiisa qowmun dad dad baa gadaashiisa tukaday nebigu marka waa fadhiyaa ayaguna maxay ahaayeen qiyaaman xaliyan kuwa tataagan ayagu way taagnaayeen fa ashaara wuxuu u tilmaamay ilayhim ayaga xaggooda an ijlisuu fariista saas macnaheed waa maxay saas haddii la yidhahaan istaaga soo maaha marka wuxuu u tilmaamay an ijlisuu fariis muusan hadlin laakiin waa tilmaamid falamaa goortii in sarafa salaaddii uu ka baxay qaala wuxuu yidhi innamaa jucila waxa un loo yeelo loo sameeyey alimaamu imaamka liyu'tama si in lagu daydo bihi asaga falaa takhtalifuu ha khilaafina calayhi dushiisu afcaasha ha ku khilaafina fa idaa goortii rakaca uu rukuuco farkacuu ka daba rukuuca wa idaa goortii rafaca rukuucdii uu kor uga soo noqdo samica allaahu liman xamida markuu yidhaahdo ka bacdi markaa farfacu idinkuna kasoo kasoo kor noqda waidaa goortii qaala uu yidhahda samica wuu maqloo ajiibay allaahu alla liman qofkii xamidahu mahadiya faquuluu waxaad dhahdaan rabbanaa yaa rabbanaa annaga rabbigeenow walaka adiga waxaa kuu sugnaaday alxamdu mahad waidaa goortii sallaa uu tukado jaalisan xaaluu yahay mid fadhiya fa salluu tukada juluusan idinkoo fadhiya ajmacuuna dhammaan xadiidku waxyaaluhu ina tusinaya waxaa ka mid ah oo aan ka qaadanayno kow imaamka in la raaca inay waajib tahay in la khilaafaana ay xaaraam tahay waa hadduu saxan yahay shan ragcadood hadduuna tujinayo maqrabkii ma raacayna ma raaci maayo ayib waxaa labaad aan ka faa'iidaysanaynaa rukuucdiisa iyo sujuuddiisu inay inaga horeynayaan isagaa rukuucda inaga hormarin sujuuddana inaga isaga inaga hormaraya inaguna waa ka dambaynayna wuxuu labaad oo xadiidku inoo faa'iidayoon ka qaadanaynaa salaada dhexdeeda dhaqdhaqaaqa yarkaaho la sameeya sida ishaarada iyo waxyaalaha la midkaa gacanta inaad qof u taagtay hadduu ku yidhaha furihii meeye guriga oo aad meel ku ogtao xaggaa tiraah salaaddii baana ku jirtaa salaadii wax kaa noqon mayso ilmo yaroo waxaad aragtaa meel kusii socda waad ku odhan kartaa dab baad aragtay ama asagoo gura ka baxay uu soo jeensta waad ku odhan kartaa salaadaadina waad wadan kartaa kaana buri mayso laakiin haddaad tira kaale kaalay salaaddii waa kaa burta inaan saaxiibnaha wuxuu yidhi sacuudiga ayaan qolyo ari u raaci jiray baadii ninkaa marka qur-aanku xifidsan yahay luqada ingiliishku yaqaanaa sawaaxiligu ya wuxuu yaqaanaa carabigu yaqaanaa soomaaligu yaqaanaa etoobiyaanku yaqaanaa nin soomaali ah intaba yaqaanaba qur-aankana xifdsan ninka carbeed oon ariga u raaca marka waa nin jaahil oo aan diinta waxba ka aqoon buy laakiin afrikaan baa diin kugu dhaama maba aaminsanaba salaada markii la galo buu wuxuu leeyahay gadaaliga istaag anaa ku tujinahaya weliba wuxuu iska dayaab inuu salaada ii sharxo ashbe hakadaa saas dhe gacmaha saas dhuu leeyahy anugu waxay tilmaamayaab salaada si loo tukadana ma yaqaan buy waana ku khasbanay inaan raaco kale way cayrinhaya way dilhayaabi waayahaan ku yidhi salaadii markuu galaba ari baa meesha u daaqahaya ariga tii soo kikhi buu kuleeyahay harati buu utaagahayaabi kikhi buu ku odhanayaabi arigi buu iska bayrinahaya salaaddii buu sii wataa aayad hadduu gafo wixii isku dhex yaacinaya gafana ii sheeg buu ii sheeg buu odhanaya waxaasoo kaleeta marka wax lagu daba xirtaba ma aha kaasoo kaleeta asigaba salaad u baahanba ayib marka waxaa la rabaa dhaqdhaqaaqa noocaasoo kaleeta salaadda waxba u dhimi waxba u dhimi bal nabigeena waxaa ka sugan sal lla ly slam saxaabada iyo albaabkaas adoo u tukanaya qiblada ah ayaa qof albaabkii soo gargaraaca waadna taaganta hal tilaaba intaad hore u baxday albaabkiina waa kuu dhow ka furi karta salaadaadin hal tilaabadii usoo baxayso waxba ka salaadaadi noqon mayso laakiin haddaad qibladii ka jeesatay ama maanta dha soo ururagto halkaa intag soo tagto halkaan martidu albaabka soo furta salaad ma aha waad lugaynaysaa ilaahay salaad kale salaad kale ta soo celi ayib xadiidku wuxuu inoo faa'iideeyo aan ka qaadanayna nabigeena sala allahu calayhi wasalam aadamaha caadiga waxa ku ku ku bannaanoo ku imaan jiray sida wuu xanuunsan jiray nebigu sal alay slam mararka qaarkood wuu gaajoonayaa wuu xanuunsanayaa ilaa xanuunkii uu keenay inuu istaagi waayaba nabiga calayhi isalaatu wasalaam qof aan marra xanuunsan ma ahaan jirin gaajoona nabigu aleyh isalaatu wasalaam isagoo laakiin dadka uu ka fadli badnaa nabigeena aleyhi isalaatu wasalaam taana xadiidku inoo faa'ideeyo waa ka qaadanaynaa ayib can cabdilaahi bni yaziida cabdullaahi bni yaziid waxaa laga wariyey nusakda qayb baa waxay qoraan cabdullaahi ibnu zayd zayd ma aha waa khata hadday idiin qoran yaziid weeye ayib waa saxaabi saxaabi dhalay isaga iyo waa saxaabi cabdullaahi iyo yaziid alkhatmiyi ee ree khatmi waa qabiilkiisa al ansaariyi ee ree ansaareed waa isla qabiilkiisa laba qabiil uu kala leeyahay weeye ansaar baa guud ahaan ah radiallahu allah ka raali noqday canhu xaggiisa qaala wuxuu yidhi xadathanii waxaa ii waramay albaraa ibnu caazibin albaraa ibnu caazibin baraa ibnu caazib baa ii warramay waa saxaabi wa huwa baraana hayru kaduubin beenaala ma ahabi hayru kaduubin mid been sheegaya hayrkii macnaheed waa maxay been ma sheegayo qaala wuxuu yidhi kaana wuxuu ahaa rasuulullaahi rasuulkii alle sala allahu caleyhi wasalam idaa qaala markuu yidhaahdo xadiidkan aad u fiirsada samica wuu aqbalaa allaahu alle liman qofkii xamidahu hadiya samica allahu macnaheedu waxa weeye ilaahay wuu ajiiba ilaahay qofka mahadiyana wuu maqlaa kan caayana wuu maqlaa labadaba ilahay wax walba alla wuu maqlaa soo maaha samica allahu liman xamida macnaheedu waxa weeye ilaahay wuu maqlaa wuuna ajiibaa liman qofkii xamidahu mahadiya markii nebigu salaada uu ka soo tooso samica allaahu liman xamida rukuucda oo uu sidaa yidhaahdo lam yaxni ma soo qalloocin jirin oo ma soo foorarin jirin axadun qof oo minnaa annaga naga mida dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca ilaa uu dhaco rasuulullaahi rasuulka alle sala allahu aleyh wasalam saajidan xawliga mid sujuudsan uma naqacu waan dhici jiray sujuudan sujuudan la dhici jiray bacdahu nebiga markuu sujuuday ka gadaal calayhi salaatu wasalaam ayib xadiidkani marka waa waa xadiid aad u cajiib badan xadiid aad u cajiib badan weye riwaayadiisa sababka keentay bay culimmada qaar ka midu ka warramaan waxay leeyihiin sababka keentay riwaayada cabdulaahi ibnu zayd inuu xadiidkan wariyo wuxuu ahaa dabaraani baa wuxuu wariyey dariiqiisa dadka ayuu kuufa ku tujinayay saxaabigan magaalada kuufa dadku waxay ahaayeen markuu rukuucsan yaho samicallahu uu yidhahdo intuusa samicallahu oran soo toosin bay ka hor toosi jireen arrinkiibuu marka ku inkiroo qoonsaday arrinkii ayuu qoonsaday wa huwa kayru kaduubin hadalka uu leeyahayna ma aha tuhmo uu tuhunsan yahay ee wuxuu ku tusinayaa inuu runta ku dadaalayay saxaabigaasi balaa ibnu caazib halkaa marka waxaad ogaatay imaamku markuu rukuucda ka soo tooso samica allaahu liman xamida yidhaahdo sujuudana uu aadayo goormaad sujuudaysaa yaa tusaalaynaya arrinkaas laba qofa waxaa raba midna imaam u noqdo midna ma'muum uu noqdo oo xadiidkan ku dhaqanta lam yaxni ma soo qalloocin jirin axadun qof oo mina annaga naga mid mida dahrahu dhabarkiisa xataa yaqaca rasuulullahi ilaa rasuulka low dhaco saajidan xaluya ma sujuudsan uma naqacu marka ka bacdi baan soo dhici jirnay sujuudan xalan xalaanahay kuwa sujuudsan bacdahu gadaashiisa yaa tusaalaynaya haya laba qof qofaa rabaa midbaa imaam ah maalan waaa wuxuuna tusayaa asagii oo rukuucdii kasoo toosay oo sujuud u socda ma'muumku wuxuu samaynaya rabaa marka inaan ogaado haye man yujarib haye bas anaa labada ka adgeysta nakac labadii nakac halkaasaa istaagaysaa adiga waxaad tahay imaam anaa ma'muun baa tahay idinkuna waxaad ka noqonaysaa markhaati koodii wax qalda haya xaggaa istaag imaamkii me rukuucdii baa ka soo toosta rukuuc tusaale ahaan aduguna ku xirahe la rukuuc haye imaamkii rukuucda waa ka soo toosa ha adnawaa ku raacaysaa ad waad kadabadaga adagoo kasoo toosaysaa haye sujuudi baad aada markuu sujuudda aad qof goormaad ka daba tagaysaan rabaa inaan ogaado adiga sujuud ha wakaa soo jeeda waa sax markaad ogaatid inuu qofkii wejigaa dhigay dhigay kutu ku tujinayay markaasaad dhigi laakiin maxaa la diidan ma taqaana haye midda khaldan baan idiin sheegaya ka sujuuda aad ha sujuuda aad ama isla sujuuda hal mara isla sujuudayaan labada qofoo la diidan yahay laba qofoo isfeeroo disaa la diidan yahay kaba haryayba musa raacin iska soo fadhiis ayib marka waxaa la rabaa khaladkaas yaan la samayn haddeerba isku ogaada salaada marka la tukanaya fiirso markaad aragtid imaamkiioo sujuudo wejigaa dhulka dhigay markaasaad ka daba tegaysa intuu sii socdo adna sii socon maysi can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula allahi rasuulka alla sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa goorti ammana uu aamiinsado ammana u aamin yidhaahdo alimaamu imaamku fa amminuu aaminsada waladaalliin aamin buu anna adna maxaad leedahay iska aamusaysaa aamiin adna la dheh maxaa laga faa'iidayaa nebigaa tilmaam wuxuu yihi fa innahu amar yashaaniye man qofkii waafaqa ay waafaqdo ta'miinuhu aamiinsigiisu ta'miina almalaa'ikati malaa'igta aamiinsigeeda qufira waa loo dhaafayaa lahu asaga maa wixii taqadama hormaray oo min dembihi dembigiisa ah meeshii marka maaqa qof aamin tiri imaamkii kow ma'muumkii la tujinaya labo malaa'igtii saddex saddexdaa aamintoodu hadday iswaafaqdo dembigaagii hore waa lagu dhaafaya wax ka fiican miyaa la arka marka maxaa la rabaa markuu waladaalliin yidhaahdo imaamka horta inuu aamin yidhahdaa la rabaa asaga aaminta ka hor bilaabay marka markuu yidhaahdo adna la qaad aamiin isla dhaha marka malaa'igtuna waa idinla qaadaysaa saddexdaa hadday iswaafaqaan dembigaaga horaa la dhaafaya laakiin waladaalli lii uu siilaya aamiin haddaad tiro dhammaysatay hadhowna imaamku kaa dabaqeliya aamiin taadii iyo tii imaamka iyo tii malaa'igtu waa iskhilaafeen mar hadday sidaa tahayna malaa'igta dembigaaga horaa la dhaafayaa ma jirto sababto adaa khaladka sameeyey wixii dembigaaga hore lagugu dhaafi lahaa inaad isla fiirisay imaamka tiisi iyo taadu inay iswaafaqaan bay ahay qufira lahu maa taqadama min dembihi ammana macnaheed waxa weeye aamin waxa weeye ilaahu ducadayada aqbal ilaahu aqbal waayo aamiin macnahaas weeye qufira lahu maa taqadama min dembi wixii horeo dembigiisa habaa la dhaafaya dembigiisa dambana xadiidka lafdiba ka ku so aror lakin lafdigaasu ma sugna waa shaad ayib can abi hurayrata waxaa laga wariyay radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam qaala wuxuu yidhi idaa sallaa markuu tujinayo axadukum midkiin linnaasi dadka qof idinka idinka mad yihi dadka markuu tujinayo falyukhafif ha fududeeyo muxuu fududaynaya salaadda ha fududeeyo wey fa inna fiihim dadka waxaa dhexdooda ahaadoo ku sugan addaciifa wasaqiima wadalxaajati addaciifa wasaqiima idii kordhiga ma soo godaya waa la kordhigayaa fiihim dadka dhexdooda waa fa inna fiihim dadka dhexdooda waxaa ku sugan addaciifa mid tabar daran iyo wasaqiima mid xanuunsan iyo wadalxaajati mid dan u saaxiib ah waidaa goortii sallaa uu tukanayo axadukum midkiin linafsihi iskii markuu u tukanayo uusan da tujinayo keligii yahay falyutawil ha dheereeyo maa intii shaa'a uu doono asagu ha dheereeyo ayib xadiidkani dhowr qodob buu inoo faa'iideynayaa imaamku dadka markuu tujinayo waa inuusan dadka salaada ku dhibin dadku saddex qayb bay u qaybsamaan aa'ima dadka markay tujinayaan mar walba un dhaqan ka dhigtay inay salaada ku dheereeyaan oo dadkiiba dhibay iyo kuwa dhaqan ka dhigtay mar walbeetaba qulwallo inuusan dhaafinba qulwallahu axad hore kaga tukado iyo mid dhexdhexaad oo sunnadii nebiga raaco dadka marra salaada u dheereeya marra u fududeeya weliba dadka qaymeeya iyo bulshadu tujinayo taasi waa qodob xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa dadka axkaamta in loo sheego weliba cilladeeda loo raaciyo salaada qofkii tujinaya dadka ha gaabiya sabab sababta sababtu maxay taha waxaa salaada kugu xirto oo kula tukanaya mid xanuunsan iyo mid tabar daran iyo mid dadle dan leh iyo ciyaal iyo hooyo laga soo laga yaabo ilmo inay kasoo tagtayba adiguna suuratulbaqara iska qabsata inkaar alla kuurid rid baa laga yaaba inay ku yidhahdaan adna maanta dhan wala daaliinta aad ku hayso aamiin aad ka sugaysa asna uu ku habaaraya waana dhibakano uu kuleeyahay xadiidku wuxuu kaloo inoo faa'iideeyey dadka xanxanuunsan iyo kuwa taagta daran maxay yihiin kuwa xanuunsan iyo daciifku qofka xanuunsan dee waa qof caafimaad qabay oo xanuun kusoo korray daciifkuna waa mid laga yaabay sidiisuba u tabardaran yahayba sida ahaan buu u abuuran yahayba inay jamaacada kasoo qayb galaan oo dadka ay tukadaan mashruuciyadeeda inay bannaan tahay way tukan karaan guryahooda way ku tukan karaan cududaar bay leeyihiin laakiin haddana dadkii masaajidkiibay ugu imaanayaan way la tukanayaan wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyo oon ka qaadanaynaa waxyaalahan ka faa'iidaysanayna ka mid ah oo ina tusinayo jamaacadu shardi uma aha salaada ansixitaankeeda inuu qofku jamaaco ku tukadaayay salaada ansixitaankeeda shardi uma aha sabab nebigu wuxuu yihi waidaa salla axadukum linafsihi markuu qofkiin iskiis u tukanayo falyutawil maa shaa hadda jamaacada hadday shardi ahaan lahayd jamaaca keligaaba maa tukateenba ayib falyutawil maa shaa-a wuxuu ku tusinayaa inay kuu bannaan tahay qofku markuu keligii tukanayo caaw toban jus ku tuka haddaad doonti qur-aan waa kuu bannaan tahay intaa rabti dheere culamada qayb baa waxay qabaan laba rukni oo qasiir ah jiro oo waxaa weeye labada sujuudood dhexdooda fadhiga la fadhiisto iyo ictidaalka samic allaahu ah waa laba rukni oo gaagaaban laakiin sunnada nebigu waxa weye labadaba in la dheeray sida saxda ah dayib marka saqiimka waa qofka xanuunsan saqiimku waa qofka saqiim qur-aanka ma ku jirtaa hmm, innii saqiim nabigi yidhi nabigee ah nebi ibraahim buu ahaa innii saqiimun anugu waana xanuunsanaha ayib marka salaadda in la dheereeya mar walbeetana sunnada ma mar walba in la gaabiyana sunnada maaha waa hadda maslaxada in la fiiriyo can abi mascuudin mascuud aabihii laga wariyey al ansaariyi ee ree ansaareed abi mascuudin alansaari albadri baa loo yaqaana qaala wuxuu yidhi jaa-a yimid rajulunin ila nabiyi nebiga ayuu u yimid ilaa rasuulillahi rasuulkii alla ayuu yimid sala allah alayh wasalam fa qaala ninkii wuxuu yidhi bal ninkan hadalkiisa dhegaysta innii anugu la ata'akharu waan ka soo dibdhacaa can salaati subxi salaada subax u fiirsada ninkaasu salaada subax ma tukada muusan odhan ma imaadana muusan odhan laakiin muxuu yidhi waan ka soo daahaa buu yidhi waan ka soo daahaa salaada imaatinkeeda sabab min ajli fulaanin hebel dartii baan uga soo daahaa biyo ugu kallifay inaan salaada ka soo daaho oo maxaa dhacay mimaa yutiilu dheeraynta uu nagu dheeraynaya binaa annaga wuxuu dhaqan ka dhigtay mar walba salaada inuu nagu dheereeya dheereeyo qaala wuxuu yidhi abi mascuud ilbadri famaa ra'aytu ma arag annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama oo qadiba carooday min mawcidatin waana u dad waaninayana ku carooday qadu weligay ashadda wax ka darnaansho badan mimaa waxaa qadiba uu carooday yowma idin maalinka weligay nebiga maalinkaas u xanaaqay weligee nebigu wacdi u dad waaninayo ugu xanaaqama aragbi fa qaala wuxuu yidhi nebigu yaa ayuha naasu dadow inna minkum idinka waxaa idinka mid ah munafiriina kuwa dadka kala cayrinaya a ah, kuwa dadka kala eryayo kala cayrinaya fa ayukum kiini ama tujiya ama aamin yidhahda maha u qaada kii horeeto hamoodin ama tujiya muxuu tujinayaa annaasa dadka falyuujiz ha soo gaabiya salaada fa inna min waraa'ihi gadaashiisa waxaa ku sugan oo ku tukanaya alkabiira ruux waayeel ah iyo wadaciifa mid taag daran wasagiira iyo mid yar iyo wadaciifa mid taag daran iyo wadalxaajati mid baahi iyo dan u saaxiib ah xadiidkani wuxuu ina tusinayaa dhowr qodob koow dadka shacabka ahi inay imaamka tujinaya kasoo ashtakoon karaan oo qaa'idkooda iyo hogaamiyahooda odhan karaan hebel salaaduu nagu dhibay saasuu noo samay wixii uu khaldoo salaada ah inay madaxweynahooda iyo ciddii hawsha ay qusaysay uu sheegi karo taasi waa qodob xadiidku wuxuu inoo faa-iideeyey salaada in laga soo daahi karo cudurdaar jira darteed ayana xadiidku waa inoo faa-iideeyey wuxuu saddexaadoo xadiidku inoo faa-iideeyey dadka in la waaniyo oo axkaamta sharciga laga waaniyo weliba hadday mukhaalafo sharciga galaan oo sharciga ay khilaafaan la waaniyo wuxuu xadiidku inoo faa'iideeyoon ka qaadanaynaa dadka in la isu soo dumo oo aan dadka la kala cayrin wixii khayra laakiin la isugu soo dumo iyo wanaag cajiib waxaa ninkan magaciisa lama sheegin hebel lama odhan meesha laguma sheegin nebiguna ma sheegin kan kalena ma sheegin nebigu wuxuu yidhi ayuhanaasu dadow sababtoo ah magaciisa wax macnaho hadda ku dhisan lama laakiin waxa macnaha ku dhisanay waxa weeyo la rabo in khaladka la soxo intaa unbaa hebelo waad khaldan tahay weligaa ma saxantid inkaarqabaa tahay waa maanta dhan qofkii haddaad ka laalaadid qofkiiba waad waad fogaysay laakiin khaladkiisa markaad aragtid haddii waxa weeyaan intaad dadka isugu yeertid aad masaladii khaladka ahayd baraarujisid waxaa laga yaabaa inuu ku baraarugo ama si gooni aad ugu yeerto ugu sheegtid salaada subax muxuu ninkaani gooni ugu sheega dee salaada subaxyadaa salaadaha ugu dheer waa hagaag ninkaanu salaada muxuu uga soo daahi jiray hebel darti oo see uga soo daahaya laba midkoodba waa suurtagal kow inuu is yidhaahdo kolley waad ku gaari doontaa xoogaa iska sii joog waa dheeraynahayaa marka kolley waad ku gaari doontaa su ugu hayay buu marka dambe waxaa dhacaysaa siaad isu leedahay waad ku gaari doontaa buu salaadiiba ka baxaya ama aad is leedahay dheerayntaas uu dheeraynaya dhibsanayaayo maba aadahayay oo markuu hadhow sii dhaweynayaan aaday oo dhibsi aad dhibsanaysa ay tahay dadkii salaadii in qaabkaa loo nicbacsiyaa marka waa khalad xadiidkani wuxuu inoo faa'iideynayaa cilooyinka keenaya salaada jamaacada inaad ka hartid oo cudurdaarka qofka uu ku yeelanayo waxaa ka mid a ah, ama kasoo dibdhaaco kasoo dibdhaco dee imaamku hadduu salaada dadka ku baabi'iyey dhowr waxaa jira cilooyin oo keenaya salaada inaad ka hartid koob waxaa ka mid ah haddaad xanuunsan tahay way kuu bannaan tahay salaadii jamaacada inaad ka hartid laba waxaa ka mid a ah, cunto haddii laguu keeno soo soomaynaan soo marin cuntaa laguu keenay salaadiina waa la aqrino maxaad ku bilaabaysaa cuntadaad ku bilaabaysaa ayadana waa soo mar saddex waxaa ka mid a waa wad halmaantayba salaaddii baad halmaantay ayaana laguma haysto afar waxaa ka mid a culimmada yirahdeen qofku hadduu inta cayila cayilku ka bato oo ka bato oo ka bato oo lagaba yaabo kicitaankuba inuu dhibahayaba ama dadkii la istaagideeda uu dhibsana uu dhibahayaba maba kici karaba cayil darti oo cayilkiisu zaa'id yahay xaddhaafa isaguna cududaar buu leeyahay meelihiisaasa ku tukado shan waxaa ka mid ah hadday kaadi iyo saxara soo riix riixayaan mudaafacat alahbatayn soomayn saarna wahuwa yudaaficuhu alahbatan somayna soman alahbatan saxara iyo kaadi zaa'idu hadday ku hayaan ayana lama ogola waa macnaha waad ka haraysaa lix waxaa ka mid ah haddaad naftaadaba u baqaysid masaajidkii aqimkiisa waad maqlaysaa laakiin jidkaana ah waxaa fadhida mooryaan maryahaba kaala baxaysaba ama ku dilaysa ama waxa weeyaan naftaadaad u baqday waad ka hari kartaa waxaa ka mid ah oo toddobaad baraf hadduu dhacayo oo lagabiyaaba bannaankaba haddaad u baxday inaad qalashidba baraf meelaha mararka qaarkood baraf zaa'id a ah ka dhaca ayaduna waa waxa weeyaan waa suurtagal oo xanuun badan keenaya waxaa ka mid a kulayl daran hadduu dhacayo oo meelaha qaarkood kulaylku zaa'id weeyaan waxaa ka mid ah hadduu jiro roob zaa'id ah oo laga yaabo dabaylo iyo duufaano iyo inuu wato oo dhibiciisa lagaba yaabo intuu roobka ku qaado biyo inay kula tagaanba waxaa ka mid ah haddii uu jiro mugdi daran oo isha farta haddii lagaa gelinaya adaan arkaynba masaajidkana waa laga aqimaya koronto ma jirto layr ma jiro telefoon ma jiro wax kuu shidan ma jiro aqibkuwaad maqashay intaad haadaan ku dhici lahayd lahaydoo siwajka nairobi ku dhex dhici lahayd mugdigaa jira gurigaaga isaga tuka jamacada waad ka haraysaa waxaa ka mid ah wax uraya qofku hadduu soo cuno maxaa ka mid ah toonta basasha toonta iyo basasha waa xalaal kitaabkan waa ku arki doonaa toonta iyo basasha waa xalaal waa la cuni karaa laakiin qarmuun bay leeyihi xulbadaa la mid ah dadka xulbadda lagu imtixaama masaajidda markay imaanaya mararka qaarkood wax ka soo urahaya waxaa la a ah sigaar iyo tumaka iyo khamar ayaga haba sheegiba adigu kuwa marka horeba xaaraan ahayn wax sinjiir lahoo uraya qofka waxaa lamid ah dhididkiisaba wuxuu usoo urahayaaba si aan caadi ahaynba waxa kasoo kankamayo kasoo siirayo dhidid ah ayaaba laga yaaba dadkii wadnuhu inuu istaagaba adeero intaa dadka dhibi lahayd oo dhib u geysan lahayd gurigaaga aadoo iska soo qubayso oo shaamba iyo saabuun iyo baraafuun iyo catar iyo wa issoo hagaajiyo sida isu soo dhaan culamada qaar baa waxay yidhahan waxaa ka mid a ah waxyaalaha jamaacadaad uga haraysid masaajidkaba waxaa ku tukanaya nin dayn kugu leh haddaad masaajka aragtidna ah, kuleetigu kugu dhagahaya hore lacagtaysiibu kuleeyah <laughs> marka intuu ku qabsan lahaa oo kuleetiga kugu dhegi lahaa oo dadka dhexdooda kugu ceebayn lahayd naftu ku qaban lahayd gurigaaga isaga tuk bal adoo masaajka galaya arta asagoo kaasii horeeya ka wareeg balahin gurigaaga ku nuqa masaaj kala aad saasee culamada qaarkoodna ay marayaan waxyaalahaas marka waxay ka mid yihin waxyaalaha keenaya salaadii jamaacada qofku inuu ka haro oo kaleeto inuu ka haro waxyaalahaasaa keenaya marka nebigu dadkii saasuu ku waaniyay sal alla alay wasalam ilmaha saqiirkaahay salaada waa imaan karaan waa kasoo qaybgeli karaan gadaashiina waxaa ku tagnay saqiir soo maaha waayeelku waa imaan karaan daciifku wuu imaan karaa dal xaajati maxaa ka mid a maalan telefoon baa kuusoo dhacay hooyadaa iyo abaha baa kusoo wacay markaasaad waxaad ku tiri hooy aaba maqribkaa la qamiyo aan tukanayahay wax yar iisu haye soo dan ma lihid kusugi maayo imaamkii sooratulbaqaru qabsadayba waxaa laga yaabaa meesha ay joogaan khadkooda inuusan fiicnaynba waduxaaya uu leeli hadii la dhaafiyanayo marka mar dambe aadan helinba qof dan lahoo sidaasoo kaleeta ah ama gurigu dayac uga soo tegayo ilmo dayacan iyo waxaas uga soo tegay lama ogola marka dadka salaada in lagu dhigo waa in maslaxada dadka la ilaaliyo wallahu aclam wsala allahu wbaaraka calaa nabiyina mxamedin waaalihi